bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih wslm ama bacdu waxaan ku dhex jirnay oon soo haynay kitaabkii matn اlأrbaciin الnawawiya lilimaam abi zakariya yaxya bni sharafin الnawawiy raximah اllahu tacaala waxaan gaarnay alxadiiث الsaadis xadiidka lixaad can abi cabdillaahi الnucmaan bni bashiiri radia اllah canهma qaal samictu rasuula اllahi sala اllahu calayhi waalihi wasalama yaquul ina alxalaala bayinu waina alxaraama bayin wabaynahumaa umuuru mushtabihaatun laa yaclamuhunna kahiiru min annaas faman ittaqa ashubuhaati faqad istabara'a lidiinihi wacirdihi waman waqaca fi اshubuhaati waqaca fi اlxaraam kaaraaci yarcaa xawla alximaa yuushiku an yartaca fiih alaa waina likuli malikin ximaa alaa waina xima allahi maxaarimuh alaa waina fi اljasadi mudغة إida صalaxat صalaxa اljasadu kuluh waإida fasadat fasada اljasadu kuluh alaa wahiya اlqalb rawaahu اlbukhaariyu wamuslim xadiidkan waa xadiidka lixaad ee axaadiidta arbaciinka ka mid ah waxaa warinaya saxaabiga layidhaha abi cabdillaahi kunyadiisa abu cabdillaahi la yidhaahdaa annucmaan bnu bashiir ayaa warinaya xadiidkan isaga iyo aabihiisba waxay ahaayeen laba saxaabi marka maadaama isaga magaciisana meesha lagu sheegay saxaabigiina lagu sheegay radia allaahu canhumaa ayaa la dhahayaa saxaabigaa marka nucmaan isagu saxaabadii da-da yareyd buu ku jiray qaala waxa uu yidhi nucmaan bnu bashiir samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi waaalihi wasalama yaquulu isaga oo leh ina alxalaala bayinun ina alxalaala xalaasha waxa alla uu xalaaleeyey bayinun mid cad weeyaan xalaashu way caddahay wa ina alxaraama xaraamtuna bayinun waa caddahay wa baynahumaa waxaa u dhexeeya iyaga dhexdooda xalaashii xaaraantii umuurun arrimo oo baynahumaa dhexdooda umuurun arrimo ayaa ah mushtabihaatun arrimahaas oo mushtabihaatun isku egeg laa yaclamuhunna aanu garanaynin kahiirun in badan oo min annaasi dadka ka mida aanay garanaynin faman ittaqa shubuhaati shubuhaadka qofkii ka dhowrsado ee yacnii ka dhowrsadoe ka fogaado faqad istabra'a waa beri yeelay oo waa lidiinihi diinkiisa ayuu beri yeelay oo diintiisii ayuu wuxuu ka fogeeyey ceeb iyo nuqsaan iyo waxyaabaha oo dhan wa cirdihi sharaftiisa ayuu ilaaliyey uu dhowray oo sharaftiisa ayuu la fogaaday wuxuu kala fogaaday nuqsaamin iyo cay iyo wax la waman waqaca qofkii ku dhaco fi shubuhaati shubuhaadka qofkii ku dhacana waqaca fi lxaraami xaaraamtii buu ku dhacay dhexdeeda shubuhaadka qofkii ku dhaco wuxuu ku dhacay xaaraanto marka dambe xaaraanta ayuu ku dhacayaa waa miaalinayaa marka nabiga sala allahu calayh ali wasalam markaasuu yidhi ka raacii oo kale weeyaan ka raacii mid ari jir ah ama ari raac yarcaa kaas oo raacayo xowla alximaa sheedda agagaaraheeda ku raacaayo meel seero ah ama sheed ah ee la yidhi ha soo gelinin xoolahan ayuu wuxuu ku raacayaa sheedii ama seerihii agagaarihiisii yuushiku waxaa dhow an yartaca fiihi an yartaca inuu daajiyo xoolihii fiihi seeraha dhexdiisa inuu daajiyo ayaa dhow way ku dhowaanaysaa alaa hooy wa inna likulli malikin boqor kastaa ximan ayuu leeyahay seere alaa hooy wa inna ximallaahi alla seerihiisana maxaarimuhu weeyaan waxa uu xaaraanta ka dhigay alaa hooy wa ina fi ljasadi jirka dhexdiisa waxaa ku sugan mudqatan cad hiliba idaa salaxat haddii ay hagaagto salaxa aljasadu kulluhu jirkao dhan uu hagaagayo wa idaa fasadad haddii ay hallowdo oo ay fasaaday xumaatana fasada aljasadu kulluhu jirka oo dhan uu fasaadayo alaa hooy wahiya alqalbu qalbiga weeyaan xubinta ee cadka rawaahu albukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim baa xadiidkan wariyeen xadiidkan waxa uu asal ku yahay waa aslun fi lwarac yacnii xalaal meeradka qofku inuu xalaal meerto xalaashii ku dadaalo xaaraantii ka fogaado wixii markaa shaki ka galo ama wixii xalaali xaaraan meeluu ku daro ou garan waayena waa mutashaabihaadi inuu iskaga fogaado taas marka waxaa weyaan waa alwarac waa xalaal miiradnimo qofka inuu xalaal miirto ayuu xadiidkan asal ku yahay ayb oo qawaacidda waaweyn oo islaamka ayuu marka sidaa ugu jiraa wixii xalaalana qaado wixii xaaraana ka fogow wixii adiga xalaal iyo xaaraan inay yihiin shaki kaa galana ka dheeraaw oo ka fogow xadiidkan iyo mid uu gadaal ka keeni doono dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka waxaa weeyaan isaguna waa waa asal oo waraca ayuu xadiidka asalka u ah ayuu ku jiraa xadiidkuna waxa uu tilmaamay nebigu uu ku bilaabay sala allahu calayh ali wasalam ina alxalaala xalaashu bayinun waa caddahay xalaashu waa caddahayo yacnii waxaa weeyaan xalaasha maxdiga ehe baraxa tiran ee yacnii khaaliska ah way caddahay shaki kuma jiro xaaraanta sidoo kale cad ee bannaanka taallee maxdiga ah iyaduna way caddahay ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun ayb xalaashiina marka xalaasha yani maxdiga ee khaaliska ah way iska caddahay iyada oo allah caddeeyey subxaanahu wa tacaala xaaraanta sidaasoo kale iyadana cad ee bannaanka iska taallana way caddahay iyadana ayb wa baynahumaa xalaashii xaaraantii waxaa u dhexeeya umuurun arrimo mushtabihaatun isku eg eg oo xalaashiina dhan bay ka shabbahaan xaaraantiina dhan bay ka shabahayaan laa yaclamuhunna aanu ogeyn kahiirun in badan oo min annaasi dadka ka mida halkaa marka waxaad ka garanaysaa in badan oo dadka ka mida ma oga xalaal miya mise waa xaaraan laakiin qayb yar oo dadka ka mida inay og yihiin baa laga garanayaa saa darteed alraasikhuuna fi lcilmi ama dadka culimmada waaweyn iyagu waxaan mutashaabihaadka dadka intooda badan ka ah iyagu agtooda mutashaabihaad kama aha oo waxaa weyn ama xalaashay raacinayaan ama xaaraantay raacinayaan ayb laakiin dadku badankiis maadaama cilmigu aysan heerkaas ka joogin ayaa marka waxaad arkaysaa in ay eh, mid ay ku daraan aanay garanaynin marka saas darteed buu nebigu wuxuu yidhi laa yaclamuhunna kaiirun min annaas in badan oo dadka ka garan maayaanu yidhi marka in yar oo dadka ka mida way yaqaanaan ayb xalaasha haddaba marka maxdiga ee cad ina alxalaala bayin ayuu yidhi xalaashu way caddahay xalaasha cad waxaa weeyaan maalan dadku inay quud xalaala ay cunaan ay ka cunaan beeraha oo kale miraha oo kale beerta uu abuurayo qofka isaga abuurto miraha oo kale wixii beerta uga soo miraha uga soo go'o xoolaha oo kale qofkii xoolo ayuu leeyahay oo dhaqdaayo aabbihii ka dhaxlayoo kale xoolihiisaas inuu cuno waa xalaal maxdi ah oo cad weeyaan nacam wa shurbu alashriba ayiba sharaabka xalaasha in qofka uu cabo biyihii oo kale oo kale iyo waxaa lamidka caanihii oo kale iyo waxaas waxaa weeyaan waa xalaal maxdi ah weeyaan xaaraanta cad ee iyadu la yaqaanana waxaa weeyaan aklul oo kale bakhtiga oo la cuno oo kale doofaarka hilibkiisa oo la cuno oo kale dhiigga oo la cabo oo kale khamriga oo la cabo oo kale waxyaabaha iyo kasabka xaaraanta oo kale sida ribada oo kale qamaarka oo kale maxaarimta in la guursado dadka adiga maxramka ku ama kula dhashay ama ku dhalay oo kale inaad guursatid inay xaaraan tahay waa xaaraan bayin oo cad oo maxdi ah weeyaan nacam ayb oo qofina aan loogu cudur daaraynin ilaa inuu yahay qof markaas soo islaamay ma ahane ama qof isagu markaa ama qof markaas soo islaamay ama qof meel cilmi ka fog ku koray inuu yahay mooyaane allana subxaanahu wa tacaala aad iyo aad buu u caddeeyey axkaamta iyada nacam xalaasha ee xaaraamta marka waxa u dhexeeya mutashaabihaadkana waxay noqon karaan maalan waxa ay culimmadu isku khilaaftay ma xalaal baa mase xaaraam shayga ay culimmadu xalaashiisa iyo xaaraamtiisa isku khilaafeen waxaa weeyaan qofkii aan marka meel raajixa garanaynin agtiisu waxa ay ka noqonaysaa mutashaabih waa inu iskaga fogaadaan allana subxaana wa tacaala ina alxalaala xalaashu bayinu waa caddahay wcadahu alla caddeeyo alla wuxuu yidhi yubayin اllahu lakum an tadiluu alla subxaanaه watacaala wuu idin caddaynayaa si aydnan u dhumin wmaa lakum anlaa taأkuluu mima dukira sma اllahi calayhi waqad fasala lakum maa xarama calaykum maxaa e, idiin sugnaaday oo aydnan u cunaynin waxa alla magaciisa lagu gowracay iyadoo alla uu idiin caddeeyey waxa uu idinka xarimay waxa alla uu idinka xarimay wuu idiin caddeeyey wayaan wma kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun alla subxaana wa ma ahan mid baadiyaynaayo dad kolkuu hanuuniyey kadib xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaa uu u caddeeyo waxay alla ugaga dhowrsadaan oo alla marka waxaa weyaan min shanihi an yubayina alxalaala waalxaraam alla shanigiisa waxaa weyaan inuu xalaasha iyo xaaraanta uu caddeeyo ayb isku soo duubduub waxaa weeyaan alla subxaana wa tacaala xalaashii iyo xaaraantii waa caddeeyey laakiin qaarkeed xalaashii qaarkeed aad ba u muuqdaa qof kastooo muslima way u muuqdaan xaaraantiina qaar ka mida waa sidaasoo kale aad bay u muuqataayo dadkii oo dhan way u wada muuqanaysaa waana kuwii hadda aan tusaalaha ku soo bixinay weeyaan wax ay culummada xalaal iyo xaaraanteeda isku khilaafaanna qofkii aan garanin markaas adilada iyo waxa raajixa wuxuu noqonayaa qof isagu markaa wa baynahumaa umuurun mushtabihaadkaas weeyaan wa baynahumaa waxaa u dhaxeeya umuurun arrimo mushtabihaatun isku eg oo xalaashii xaaraantii midba dhinac ka shabahayo qofkii ka dheeh dheehgelayo laa yaclamuhunna aanay ogeyn kaiirun in badan oo min annaasi dadkii ka midana aysan garanaynin oo ma yaqaanaan faman ittaqa shubuhaati shubuhaadka qofkii ka dhowrsado ee ka fogaado waxyaabahaas marka aan xalaal cadna ahayn xaaraan cadna aan ahayn qofkii ka dheeraado ka fogaado faqad istabra'a lidiinihi diintiisa ayuu la fogaadayoo waxaa weeyaan baraa'a ayuu dalbay diintiisii ayuu wuxuu u doonay fogaansho muxuu ka fogaynayaana nuqsaan iyo ceeb iyo xumaan oo dhan buu diinkiisa ka fogaynayaa iyo wacirdihi sharafkiisa ayuu ilaaliyey qofkaasoo waxa uu ka ilaaliyey sharafkiisa in la nuqsaamiyo oo lagu dhaco nacam ayb halkaas marka waxaad eh, garanaysaa marka cirdiga waxaa la yidhaahdaa meesha qofka ama laga caayo ama laga ammaano waa sharafta nacam weeyaan qofku marka sharaftiisa iyo waxyaabaha inuu aad u ilaaliyo ayaa laga rabaa oo uu marka meel xun aanu dhexgelinin marka shubuhaadka oo uu ku dhaco waxay keeni kartaa in qofkaasi hadhow sharaftiisii oo la caayo ama ay wax soo gaaraan sidaa darteed selafka qaar ka mida waxay dhaheen man carada nafsahu liltuhami falaa yaluumanna man asaa'a bihi اdanna qofkii naftiisa u banbixiyo oo geeyo meel lagu tuhmaysto qofkii isdhigo qofkii meel lagu tuhmo isdhigo qofkii malada u xumeeyo yaanu yaanu yacnii dagaalin yuus eedaynin taad nafsadaadii meel xun dhigtay hadhow haddii qof malada uu kuu xumeeyo alla ileh kan waa xumaayo meeshaas buu taagnaa hadduu qof is yidhaahdo halla dagaalin ha eedaynin maxaa yeele adaa isgeeyey maxaa yeele asalku wuxuu ahaa faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi inaad la timaado sharaftaada inaad ilaashato adiga ayaa lagaa rabay riwaayo weliba tirmidi baa waxay odhanaysaa oo xadiidkan man tarakahaa qofkii ka tago yacnii shubuhaadka istibraa'an lidiinihi wa cirdihi istibraa'an lidiinihi isagoo diinkiisii la yacnii xumaanta iyo nuqsaanta iyo kala fogaanayo iyo cirdigiisa sharafkiisa xumaanta iyo waxyaabaha kala fogaanayo qofkaa waxa uu yidhi marka waxaa weeyaan sidaa yeele faqad salima waa nabadgelaya waa badbaadaya buu yidhi marka waxaa lagaa rabaa riwaayada tirmidina waxay noo macnaynaysaa sababta aad shubahaadka uga dhowrsanaysaa waa inay noqotaa badbaado aad u rabto diinkaaga iyo cirdigaaga sababta kugu cambaaray inay sidaa noqoto ee istustus inay noqoto maya ayb waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa qofku inuu sharaftiisa ilaaliyaa shay aad u ammaanan oo sharcigu ammaanay inay tahay ayuu xadiidkanna tusayaa saxiixaynkana waxaa ku sugan nebiga sala allahu calayh ali wasalam inuu yidhi faman taraka maa yashtabihu calayhi min alidmi kaana lima stabaana atrak qofkii yacnii wixii isagu xalaashiisii xaaraantiisi aanu garanaynin qofkii ka fogaado wixii xaaraan cad ahna waa ka fogaansha badnaanayaan maxaa marka aad ka fogaatid shay shaki ku jiro shay aanu shaki ku jirin inaad ka fogaanaysaa waa min baabi awlaan marka dhinac kale marka laga fiiriyo shubahaadkoo laga dhowrsado adiga danbaaba kugu jirto haddaad shubahaadkii ka dhowrsatay xaaraantiina waa ka fogaanaysaa marka naam xasanulbasri wuxuu dhihi jiray isaga maa zaalat altaqwa bilmuttaqi xataa tarakuu kaiira min alxalaali makhaafata alxaraam taqwadu kama zuulin qofka yacnii alla ka baqaayo dadka mutaqiinta taqwada kama aanay zuulin ilaa ay yani in badan oo xalaala ay ka tegayaan oy uga tegayaan markaas xaaraan inay ku dhacaan cabsi ay ka cabsanayaan darteed waxyaaba badanoo iska yaryar oo ama mubaax oo ah inay ka tagaan si aanay xaaraan ugu dhicin waxyaabahaas o dhan marka salafku waa hadalla aad iyo aad u fara badan bay ka lahaayeen xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa sidoo kale qaacido aada muhiim u ah oo la yidhaahdo qaacidatu sadi daraa'ici ila almuxaramaat wixii xaaraan ku gaarsiiye inaad ka fogaatid adiga xaaraantii eh, haddaad ka fogaato waxaa lagawaxaa lagaa rabaa sidoo kale wixii xaaraanta ku gaarsiinayana inaad ka dheeraato waxyaabaha xaaraanta ku gaarsiinaya waxaa ka mid a ah, maalan khalwada oo kale haddaad haween guri ugu tagto ood yacnii iyadoon maxram la joogin ood sheekadooda badiso oo gurigalkooda aad badiso xaaraantii zinada inaad ku dhacdo ayaa laga yaaba marka sharcigu wuxuu ku dhisan yahay marka in wasaa'il kasta iyo dariiq kasta oo xaaraan lagu gaaro inay xaaraan noqonayso lagana fogaada inay qasab tahay nacam waxaa kaloo xadiidkan loo deliishadaa waxaa la yidhaahdo eh, khilaafka culimmada in laga baxo hadday maalan culimmada laba qowl laba mas'alo midna uu xalaal yidhi midna xaaraam uu yidhi shaygii adiga inaad iskaga dheeraataa fiicano maxaa yeelay midka waa xalaal odhanaayo ku odhan maayo haddii aadan la imaanin waa dembaabaysaa ma ku dhahaysan laakiin kan kale wuxuu qabaa inaad dembaabaysid ee mas'alada xaaraan u haysto sidaa darteed marka si dhinacaagu u badbaado iskaga tag baa waxaa la yidhaha marka alkhuruuju can ilkhilaaf ilkhilaafa la yidhaha taasoo kalena khilaafkii oo laga dheeraado oo markaa laga baxo ayb xadiidkan marka culumtaasoo dhan baa laga qaadanayaa oo laga faa'iidaysanaya ina alxalaashu bayinun waa caddahay wa ina alxaraama xaaraamtuna bayinun way caddahay oo baynahumaa dhexdooda umuurun baa ah arrimo mushtabihaatun isku eg ekaanayo labada dhinacba midba u ekaanayo laa yaclamuhunna aanay ogeyn kaiirun in badan oo min annaasi dadkii ka mid ah faman itaqaa qofkii ka dheeraado ashubuhaati shubuhaadka qofkii ka fogaado faqad istabra'a wuxuu la dheeraaday ee markaa uu dalbay baraa'a iyo yacnii ka fogaansho faqad istabra'a lidiinihi buu la fogaaday iyo wacirdihi iyo sharaftiisa diinkiisi iyo cirdigiisiiba wuxuu kala dheeraaday nuqsaan iyo tuhmad oo dhan waman waqaca qofkii ku dhaco fi shubuhaati shubuhaadka qofkii ku dhacana waqaca filxaraami buu ku dhacay macnaheedu maaha ninkii shubha ku dhaco xaaraan buu markaas ku jiraaba ma aha ee macnuhu waxaa weeyaan qofkii shubhadii ku dhaco sidau ugu socdo ayuu xaaraanta marka dambe ku dhacaya tusaalaha nebigaana kuu caddaynaya sala allahu calayhi waalihi wasalam marka haddii aadan ka fogaanin shubuhaadkii xaaraamtii baad qarka u saaran tahay marka dambena waadba gelaysaa xaaraantii ka raaci oo kale weeyaan xaaluhu xaaladiisu ka raaci oo kale weeyaan ka xaali raaci ee ari raaca midka xoolo jirka ah shanigiisa oo kale weeyaan yarcaa raacaayo xowlal xowlalximaa sheed agagaaraheeda ama seeraha agagaarkiisa ku raacayo yuushiku yacnii marka la yidhaha war seerahan ama xuduuddan xoolahana soo gelinin haddii uu seerihii xuduuddii ka fogeeyo xoolihii waa badbaadaya haddii aanu ka fogayninoo laakiin uu yidhaahdo aniga ma ku dhex raacaayo xeradan ma soo gelinayo laakiin agagaarkeeda ayaan xoolaha daajinayaa marka dambe waxaa laga yaa waxaa xoolihii waa gelayaan marka dambe yuushiku waxaa dhow oo degdegaysa markaa an yartaca inuu daaqo fiihi seerihi dhexdiisa alaa hooy markaasuu nebigu wuxuu nagu baraarujiya haddana qalbiga muhimadda uu jirka ku leeyahay oo qalbigii waxaa weya waa boqor xubnaha inta kalena waa ciidan meesha uu u diro ayay aadayaan markaasuu wuxuu yidhi alaa hooy wa inna likulli malikin boqor kastaa ximan seere ayuu leeyahay alaa hooy wa inna ximallaahi seeraha allana maxaarimuhu wuxuu xaaraanta ka dhigi weyaan yacnii seeraha ilaahay subxaana wa tacaala xuduudda alle waa xaaraanta waxyaabaha oo xarimaya ninkii marka xuduuddaas agteeda warwareego xaaraantii buu kusoo dhacaya ninkii ka dheeraadana waxaa weeyaan ma u soo dhowaanaya tusaale aad iyo aad u qiimo badan buu marka nebiga ku bixiyey sala allahu calayh ali wasalama kuna tusaayo nebiga jawaamiculkelim in la siiyey hadal gaaban macno ballaaran tooganayo alaa hooy waina fi ljasadi jirka dhexdiisa waxaa ku sugan mudqatan cad hiliba idaa salaxat haddii ay hagaagto salaxa aljasadu kulluhu jirko dhan waa hagaagayaa waidaa fasadad hadday fasaadana fasada aljasadu kulluhu jirko dhan waa halaabaya alaa wahiya alqalbu weeyaan qalbigu marka haddii isagu uu hagaago jirku waa hagaagaya haddii qalbigu xumaadana jirku waa xumaanaya sidaa daraaddeed dad badan badan oo waxaa jira marka eh, qalad fahamsano waxay kuleeyihin wax walba qalbiga waay ayib waa sax wax walba waa qalbiga markaas wuxuu ku leeyahay aniga qalbigayga waa fiican yahay marka maxaan korkaygan iyo daahirkaygaan ha fiirinin qalbigaygaa wanaagsan ka kaasoo kale marka waxaan ugu jawaabaynaa haddii qalbigaagu oo wanaagsanaan lahaa xubnahaaga wanaagga laga arki lahaa sida xadiidkuba tilmaamay maxaa yele hadduu qalbigu wanaagsanaado jidhka kale waa wanaagsanaanaya marka haddii qalbigaagu fiican yahay salaaddii baad tukanaysaa jamaacadii baad ku dadaalaysaa sadaqadii baad la baxaysaa muslimkaa kaa nabadgelaayo wamaa ilaa dalika khayrkaa kuu furmaayo in allaale inta yacnii eh, qalbigaaga camalka qalbigaa inta uu la eg yahay ayaa camalka jaarixiga ee jirka ka dhacaana ou la ekaanaya marka haddii iimaankaaga qalbiga daciif yahay acmaashaadii waa yaraanayn hadduu xoog badan yahan acmaashii waa xoog badnaan waa badnaanaysaa wahaakada marka qofku inuu dhaho ma aha eh, aniga yacni qalbigayga wanaagsan qalbigaaga haddii uu wanaagsan yahay jirkaagaa wanaagsanaan lahaa maxaa yl nebigu wuxuu tilmaamayaa in qalbigu ku xiran yahay waxyaabahaasoo dhan alaa wahiya alqalbu xubintaa marka waa qalbiguu yidhi nabiga sala allahu calayh ali wasalam rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari ayaa wariyey ayb wa muslimun iyo muslim bukhaari muslim baa xadiidka soo saaray ayb alxadiidu asaabic xadiidka toddobaad addiin النaصيxa weeyaan xadiidkan saas ku saabsan yahay can abi ruqayata tamiimi bni أwsin الdaariyi radي اllah canhu ana الnabiya slى اllah عalayh وآlih وslm qaal addiin النaصيxة qulna lman qala lilah wlkitaabih wlrasuulih wlأئmaة الmuslimiina وcaamathm rawaahu muslim can abi ruqaya waxaa laga wariyey abi ruqaya tamiim bni awsin iddaari saxaabiga la yidhaha radia allaahu canhu ana اnabiya sala اllahu calayhi waalihi wasalam nebiga qaala inuu yidhi addiinu nasiixa diintu waa daacad waa khayr miirid addiinu diinka annasiixatu waa khayr miirid weeyaan iyo daacad daacad la iskula taliya weeyaan diinku qulnaa waxaanu nidhi liman diinku yow daacad u yahay iyo khayr miirid yuu u yahay qaala waxa uu yidhi lilaahi allo u yahay subxaanahu wa tacaala walikitaabihi alla kitaabkiisa u yahay walirasuulihi rasuulkii allo u yahay walia'imati almuslimiina muslimiinta madaxdooda iyo hogaamiyeyaalkooda ayuu daacad u yahay wa caammatihim iyo muslimiinta dadkooda intooda kale shacabkooda caamka rawaahu muslim muslim baa xadiidka soo saaray oo wariyey ayb xadiidkan ahmiyadda uu leeyahay marka aan ka bilaawno ahmiyaddiisu waxaa weeyaan diinkii iimaankii iyo islaamkii iyo iimaankii iyo ixsaankii ka koobnaa xadiidkii jibriil waxaan ku soo marnay diin waa waxuu ka kooban yahay islaam iyo iimaan iyo ixsaan uu ka kooban yahay intii ayaa haddana waxaa lagu koobay nasiixa lagu koobay oo waxaa la yidhi diinkaas soo uma jeedid addiinu nasiixa diintu waa daacadnima la yidhi daacadnimada yaa lagula dhaqmayaa allah lagula dhaqmayaa kitaabkaa lagula dhaqmayaa rasuulkaa lagula dhaqmayaa waxaa lagula dhaqmayaa eh, eh, muslimiinta madaxdooda lagula dhaqmaya dadka muslimiinta lagula dhaqmaya caamada ah intaasu marka waxaa weyaan diinku daacadnimo marka eh, koobidda marka rasuulka uu ku koobayo addiinu nasiixa uu yidhi waxaa weyaan nasiixadu diintu meel weyn bay ka joogtaa weyaan ee diintu yacnii nasiixo maahane wax kaloo diin ma jira ma laga wado siduu nebigu u yidhi sala allahu calayh ali wasalam alxaju carafa xajku waa carafu yidhi bimacnaa waxaa weeyaan carafo qofkay ka tagtay xaj uma jiro meel weyn bay xajka ka joogtaa amaa laakiin eh, halkaanse alla wuxuu yidhi eh, nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam addiinu nasiixa marka nasiixadu diintu meel weyn bay ka joogtaa weyaan qof aan naasix ahaynna oon alla daacad u noqonin oo rasuulkii daacad u noqonin oo kitaabkii daacad aan u noqonin waxaa weeyaan diintiisu ama waa baaba ama diin aad daciif u ah weeyaan marka ahmiyadda xadiidku halkaas weeyaan ma sahlana xadiidkan aad iyo aad buu ahamiyaddiisu aaday baaliq u tahay u xeel dheer tahay ayb wuxuu yidhi marka nebigu sala allahu calayh ali wasalam addiinu diinku annasiixatu daacadnimo weeyaan ayb nasiixadu marka waxaa la yidhahdaa xiyaazat alkhayri lilmansuuxi lahu yacnii khayrka in lagu koobo oo loo miiro cidda markaas loo naseexaynayo naseexadu marka waxay ka mid tahay xuquuqda nebigana calayhi salaatu wasalaam aad buu dadka ugu tirtirsiiyo xuquuqda muslimka isku leeyahay ayay ka mid tahay oo rasuulka sal alla ly slam wuxuu yidhi xaqa muslimka waxaa ka mid a ah, waida stansaxaka fansax lahu hadduu kaa dalba naseexo u naseexay u khayr mir daacadnimo ula tali ayb waxaa kaloo alla subxaanahu watacaala sidoo kale ambiyada ilahay wuxuu ku tilmaamay inay dad aad u khayr miirid badan ay ahaayeen oo daacad u ahaayeen oo nebiyullaahi nuux marka laga hadlaayo wuxuu yidhi wa lakum qowladiisa wuxuu ku yidhi waan idin khayrmeeraya nebiyullaahi huud wa ana lakum naasixun amiin anugu waxaan ahayd mid idiin khayr oo aamin ah oo risaale loo aamino ayaan ahay iraaca buu yidhi meel fiican baan idinku furaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam jariir ibni cabdillaahi albajali ayuu wuxuu kula baayactamay inuu muslimiinta uu khayr oo waxa uu yidhi baayactu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan la mubaayacooday calaa iqaami الsalaati wa iitaaءi الzaka waannusxi likulli muslim salaadda inaan oogo zakada inaan aan bixiyo iyo inaan u khayr miiro oon daacad u noqdo qof kastoo muslima cid kastoo muslima inaan daacad u noqdona nebigan kula ballamay buu yidhi shayga marka nebigu uu kula ballamaayo dadku wax aad iyo aad u weyn weeyaan nacam ayb marka Eh, sidoo kale eh, alla subxaana watacaala markuu ka hadlaya dadkii dagaalkii tabuug ka haray ee eh, iyagu marka ahlu acdaarta ahaayo cudurdaar kale laysa cala alducafaa'i walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilahi warasuulihi buu yidhi dadka ducafada ah iyo dadka jiran iyo iyo dadka waxay ku baxaan aan haysaninoo dagaalkii ku aadaan korkooda wax dembiya ma ahaanin goorma laakiin idaa nasaxuu lilaahi warasuulihi hadday alle iyo rasuulkiisa daacad u noqdaan daacadnimadu marka waa wax aad iyo aad muhim u ah oo diinka qayb aad iyo aad weyn ka ah xataa haddaad acmaashii awood u heli weyso laakiin daacadnimadii ay kugu jirto alla uu kaa daalacdo kaa eegaayo daacadnimadaas waxaa weeyaan marka eh, alla xaggiisa marka khayr iyo wanaag ayaad ku lahaanaysaa ayb addiinu nasiixa marka diinku waa naseexo iyo isu khayr meerid iyo daacadnimo weeyaan diinkii qulnaa waxaanu nidhi liman iyou diinku naseexo u yahay marka nacam qaala lilaahi allow naseexo u yahay diinka sida uu alla daacad ugu yahay diinku waxaa weeyaan sideeba alla daacad loogu noqdaa in la ictiqaadiyo jiritaanka alla subxaana wa tacaala in alla cibaadada keligii loo gooni yeelo niyada ilaahay in loo barax tiro oo cibaadadiisa marka la samaynaa alla keliya marka loo barax tiro niyadii iyo camalkii alla dartii loo sameeyo la tacdiimiyo alla subxaana wa tacaala weynaynta uu leeyahay alla la weyneeyo waxyaabahaasoo dhan ayaa marka waajibaadkii oo la guto oo alla subxaana wa tacala lagu caabudo waajibaadkii oo la guto xaaraantii oo laga haro waxyaabahaasoo dhan lagu dadaalo alimaam moxamed ibnu nasr ilmarwasiy xadiidkan aad buu u sharxay waxyaabaha uu sheegana waxaa ka mid ah naseexadu inay laba qayb ukale u qaybsanto annasiixatu lilah inay laba u qaybsanto mid waajiba iyo mid sunno ah tan waajibkaa waxaa weyaan faraaisha inaad la timaado allaale wax alla waajibkaaga dhigo xaaraantii aad ka fogaato midda sunnadaana waxaa weeyaan inta jacaylka alla kaa bato inaad sunnadii ku darto ood adiga hawadaada ka hormariso wuxuu alla ku faraayo subxaanahu wa tacaala taa marka aad gaartid tii sunnadii oo tadawuca ahaydna waa ku dartay nacam lilaahi allow diinka daacad u yahay walikitaabihi alla kitaabkiisu daacad u yahay diinka sida uu kitaabka alla daacad ugu yahana waxaa weeyaan in oo daacad see loogu noqonaa qur-aanka in la rumeeyo in lagu camal falo qur-aanka waxa ku sugan in la jeclaado qur-aankii qadarkiisa in la weyneeyo maxaa yeele waa kalaamkii allah subxaanahu wa tacaala weeyaan in aad loo jeclaadoo loo daneeyo fahamka qur-aanka maxaa yeele waxa loo soo dejiyey saas waa incan waida akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fowqakum اطuura khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi waxa qur-aanka ku sugan inaad xustaan ood ogaataan ood fahamtaan oo ku tadaburtaan ayb marka qur-aanku sida aad daacad ugu noqonayso waxaa wey qadarkiisa inaad weyne inaad rumayso qadarkiisa inaad weynaysid inaad jeclaato inaad fahamkiisa aad iyo aad ugu dadaashid qofka qur-aanka daacaddu aana waxaa lagu garanaya lagu fahmayaa yacnii shayga adiga aad jeceshahay aqoon in lagaaga badiyo ma jeclin shayga aad jeceshahay in aqoon lagaaga badiyo ma jeclin siday ku dhacday marka inaad tiraa qur-aankii waa rumaysanahay waan jecelahay haddana aad baan u jecelahay aad tiraadadood dhunkato maca daalikana inaad fahamtaba aadan rabinba maalinna aad intaad soo qaado tafsiirkiisa aadan akhrisanaynin marka waxaa weeyaan qur-aanka daacad ha loo noqdo sida daacad loogu noqdaana waa in qur-aankii la rumeeyo lagu camal falo lagu tadaburo macaanidiisa la fahmo aad iyo aad loo jeclaado aayad maanta haddii aad fahamto oo macaanideeda aad u garato waxaa weeyaan inaad in ay kaala khayr kaala fiicnaato yacni adduunye oo dhan adduunya o dhan inay kaa kaala fiicnaato sababta waxaad arkaysaa saxaaba nebiga calayhi salatu wasalaam baaba saa ku tilmaamayo waxa uu yidhi midkiin haddii uu u kallaho buurtan ee uu ka soo qaato neef geela oo kurs weyn oo aad iyo aad yacni u fiican isagoon qaraabo goynin oon xoog ku soo dhicin iyo isagoon yacnii dhibaato la soo marin layska siiyo qaado un la yidhaah sooma idnan jeclaa haabay dhaheen kulligeen waa jecelnay dhaheen rasuul allah markaasuu wuxuu yidhi midkiin mau jermaado oo kallaho masjidka ku kallaho hal aayad soo barto hal aayad waa uga khayr badan tahay neef geela laba aayadoodna neef geela waa uga fiican tahay saddex aayadoodna saddex neef oo geela waa uga fiican tahay marka waxaa weya waa in adduunyada iyo qur-aanka qur-aanku inuu ku weynaado kula fiicnaado oo aad yani waxaan ujeedaa eh, barashada qur-aanka iyo ku camalfalkiisa maar mar allaale markii cilmi kaaga kordhaba inaad ku faraxsanaato macam adduunyo ku dhaaftay iyo isiyo fahamka qur-aankaoo ku dhaafo fahamka qur-aankaoo ku dhaafo inuu kula darnaadaan saa weyan marka sida qur-aanka daacad loogu noqonayo haddii kale waxaa dhacaysa qur-aanka in laga hijroodo haddii laga hijroodana de waa dhibaato he qur-aanka hijrada laga hijroonayana waxaa weeyaan barashadiisa in laga hijroodo fahamkiisa in laga hijroodo tadaburkiisa in lagu hijroodo akhriskiisa in laga tago oo laga hijroodo isku daaweyntiisa in laga hijroodo isku daaweynta dadku waxay moodayaan markay xanuunsadaan keliya un inay yacnii isku akhriyaan qur-aan keliya bay moodayaan sidaa ma ahan laakiin keliya qur-aanku qofku markau xanuunsadana waa inuu isku daaweeyo qalbiga marka shubho iyo dhibaaiyo yacnii shaki iyo waxyaabaha lagula soo aadana war qur-aankii muxuu ka yidhi inaad qur'aankii bal ku shaki baxdo ayaa la rabaa nacam waxyaabahaas dhan marka waxaa qur-aanka in lagu in lagu xugun tago in loo xugun tago qur-aanka in loo xuguntamo taasa aad iyadana muhim sii a ah, nacam ayb oo qur-aankii dadka muslimiinta maaha inay ka tagaan inay qur-aanka u taxaakumaan dadkii hadda badankooda waxay u xugun tegayaane garsoor ka dhiganayaan ama maxkamadaha u yaallo qawaaniin bani aadam uu sameeyey qur-aankiina waa lagu kari la'yahay taana marka ma fiicna alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih iimaanka dhan waa sheegad haddaa u taxaakumto ood u garsoor tagto cid marka iyadu daaquud aho ilaahay yacnii waxay ka soo harayeen la buunbuuniyo haddaad adiga aad u taxaakumto inaad ku kufrisaana lagu amray meeshii marka allana iimaanna inaad sheegato qoladaana u taxaakumto ood u xugun tagto ood u garsoor tagto wax iskeenaaya ma aha ayb marka qur-aankii daacad in loo noqdo waxaasoo dhan buu keenayaa marka in isaga garsoore laga dhigto aad ku go'do qur-aanka ayb walirasuulihi alla rasuulkiisao qur-aanku ayaa diintu ay daacad u tahay rasuulkii allana waxaa weeyaan in la rumeeyo risaaladiisa in la rumeeyo in la jeclaado oo maxabadii iyo jacaylkii lala yimaado oo nebiga calayh isalaatu wasalaam ou lahaa in rasuulka la weyneeyo tacdiimkii ou lahaa dhabnimadiisa la weyneeyo sunnada nebiga in la barto oo yacni aad loogu dadaalo ayb in sunnada nebiga hadalkaaga iyo hadalkiisa hadalkiisa inaad hormariso dadka hadalkooda iyo hadalka nebiga sala allahu calayh ali wasalam hadalka nebiga inaad hormarisid iyo inaad daryeel gaara siiso sunnadiisa inaad barato sunnadiisa iyo axaadiistiisa in aad barato inaad daryeel gaar ah inaad siiso iyo inaad baarbaarto akhlaaqdii nebiga iyo aadaabtiisu siday ahayd si aa ugu dhaqanto nacam amarka nebiga inaad weynaysid inaad u carootid kana jeesatid qof kastoo sunnada nebiga necab sala allahu calayhi waalihi wasalam waxyaabahaasoo dhan waa nebiga sida daacadda loogu noqdo laakiin markuu sheekhaagu hadal yidhaahdo xadiidkiina hadal si kale eh, nebiguna xadiidkiisii iyo hadalkii sheekhaaga ay iska hor yimaadaan haddaa leedahay maya aniga sheekhayga marna ma dhigaayo ka tegi maayo ood nebiga ka tagto daacad uma tiida rasuulka sala allahu calayh ali wasalam dadkuna in badanoo ka mida ah way u badan yihiin arrintaa iyada qaala rasuululahi sala allahu calayh ali wasalam baa la dhahayaa nebigaa sidaa yidhi maya maya imaam hebel saasuu dhahay bay leeyihiin marka daacadnimadii nebiga calayh salaatu wasalaam ha lagu dadaalo aaraa'da dadka iyo hadalka nebiga hadalka nebiga la hormariyo hadalka nebigu waa waxyi wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa sunnadiisana ha la barto qofku inuu nebiga waa jeclahay daacadan oo ah yidhaahdo xadiidkiisana inaanu baranin markaas bal waxaaba ka sii daran xadiidka nebiga in loo arkaba in lagu baadiyoobayo sida dadka qaarkood ay kutubaha qaar ku dhigeen oo ay yidhaahdeen ina alahda bidawaahiri nusuusi اlkitaabi waالsunnati aslun min usuuli اlkufri waxay yidhaahdeen kitaabka iyo sunnada dawaahirta waxyaabaha ka muuqdo oo ay sheegayaanoo la qaato waa asal usuusha ah, gaalnimada ka mid ah marka xaggee la aadaa marka gaalnimo xaggee looga baxsanaya haddaan qur-aanka iyo sunnada looga baxsanayn asalkana sida aan ogsoonnaha daahir iyoiyo muawal daahira asala marka rasuulku waa in daacad marka loo noqdo walia'imati lmuslimiina muslimiinta madaxdooda ayay diintu daacadnimo u tahay sida ay ugu tahayna waxaa weeyaan in wanaaggooda la jeclaado hanuunkooda in lagu dadaalo wax loo sheego cadaaladooda yacnii in lagu dadaalo in ummaddu iyaga ay u kulanto oo ay ummaddu midaysnaadaan oo madaxdooda ay ku midaysnaadaan in la doondoono macnaha waxaa weeyaan ninka caalimka ah dadku waa inuu dadka waa inuu ku xiro madaxda madaxduna waa inuu dadkooda madaxduna waa inuu alla ku xiro subxaana wa tacaala marka madaxdiina wanaaggii baa la farayaa dadkiina inay madaxdooda ka dambeeyaan baa la farayaa si arrimaha muslimiintu aanay u noqonin fawdo iyo dhibaato iyo qalaaqin si aysan u noqonin marka a'imada muslimiinta dadka muslimiinta madaxda u ahna waa la daacad baa loo noqonayaa iyo sida loogu noqonayo waxay tahay in markaa iyaga salaaxooda iyo wanaaggooda la jeclaado hanuunkooda iyo markaa in la jeclaado ummaddii inay u midowdo yacni iyaga ay ku midoobaan la jeclaado iyo in diin laga dhigto madaxda in laga dambeeyo wixii alle ay ku adeecaan iyaga nacam in diin laga dhigto in diin laga dhigto markaa wixii madaxda ay markaa eh, madaxda eh, daacadooda in diin laga dhigto madaxda daacadooda eh, yani in daacad loon in madaxda laga dambeeyo inay in diin laga dhigto laguna islamarkaana taasina waa wax ay alle ku adeecaan iyaga maxaa yeele inama daacatu bilmacruuf uu yidhi nebiga sala allahu calayh ali wasalama daacada waxaa weeyaan wixii macruufka waafaqsan ee kitaabka iyo sunnada waxa ay iyagu ku waafaqaan oo ay ku yani ay wixii aan macsi ahayn ayaa lagu adeecayaa madaxda wixii macsi ahna cid iyada laguma adeeco oo cid lagu adeecayaa ma jirto laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq weeyaan sidoo kale daacadnimada daacad loo noqonaayo dadka madaxda waxaa ka mid ah in marka la jeclaado iyagu markaa oo in la noco yacnii in lagu baxo dadka iyaga ku fallaagoobayo oo jabhadaha ku noqonaayo oo madaxda in la rido mar walba jecel in laga joogo oon lagana mid noqonin kuwaas dadkana laga waaniyo la yidhaha war jabhadahaas iska ilaaliyo ha ku darminina maxaa yeelay wax aan mafsado ahayn oon dhib ahayn dadka u keeni maayaan wax ummadda wadajir ay ku weysayna ku heli mayso inay iskhilkhilaafaanay kooxa kooxo iyo ay ku noqdaan ku heli mayso macnaheeduna maaha in ninka madaxda la leeyahay yanii ninka madaxdaa maaha in iskiis loo jeclaanayo ma ahane wax kale maahane waxaa weeyaan eh, haddii madaxda lagu baxo mafaasidda ka dhalanaysa unbaa weyaan wax la nacayo ee eh, ninka madaxdaa wuu xumaan karaa haddou xun yahayna in lagu baxo oo seef lagu toosiyo xabad lagu toosiyo ma aha in allaale inta uu muslim yahay marka taa iyado marka in loo ogaado oo la ogaado ayaa saas ayaa aima hogaamiyayaalka muslimiintana diintu daacad bay u taho saasay daacad ugu tahay wa caamatihim muslimiinta dadkii inteeda intooda kale muslimiinta intooda kalena diinta daacad bay u tahayo qofkii muslimka ah waxaa laga rabaa inuu muslimiinta daacad u noqdo sida uu daacad ugu noqonayana waxaa weeyaan inuu la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay una naco waxa uu naftiisa la necab yahay waa inuu iska ilaaliyo xaasidnimada iyo anaaninimada inuu aad iyo aad iskaga ilaaliyo oo yacnii xadiidkeedana uu keenayaayo laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih midkiin ma rumaynin iimaan dhaba lagama helin in inta uu markaa ilaa uu kala jeclaanayo walaalkiis waxa uu nafsadiisa la jecel yahay oo khayr ah marka waxaa weeyaan dadka muslimiinta in waxa lala jeclaado eh, waxa wanaagsan in lala jeclaado waxa xunna loo naco isla markaa waxaa ka mid a dadka muslimiinta daacadnimada lagula dhaqmaayo kooda yar in loo naxariisto kooda weyn in la ixtiraamo oo xadiid baa wuxuu ah nebiga sal alla ly slam uu yidhi laysa mina man lam yarxum sagiirana eh, wayacrif eh, sharafa kabiirina yacnii keenna yar qofka aan u naxariisanin naga mid ma aha qofkeenna weyn sharaftiisana aan ogeyn waxaa kaloo ka mida muslimiinta in daacad loo ahaado in laga murugoodo murugtooda faraxoodana lagu farxo muslimiintu markay faraxsan yihiin in lala farxo markay murugsan yihiinna in lala murugoodo muslimkii oo dhibaataysan adigii inaad iska faraxsanaato waxaa weeyaan maahan daacadnimo muslimiinta eh, daacad kula noqotay oo daacad u tahay maaha marka nacam sidoo kale in la jeclaado muslimiintu inay u daa'im noqoto yacnii eh, nicmo hadday haystaan inaysan ka kala go-in in la jeclaado eh, yaa la rabaa faraxa muslimiinta inuu ku farax gelinayaa la rabaa walow adiga dhibba ah ha kugu jira mararka qaar waxaa dhici karta maalan eh, suuqyadii iyo ganacsigii maalan ayaa sicirkii ayaa hoos u dhacayo yani waxaa weeyaan suuqyadii waxaa rakhiisaayo cuntadii iyo ayaa dadkii u rakhiisayso waa inaad jeclaato arrintaa haddaa adiga ganacsade xataa tahay ood faa'iida darro ku qabta xataa muslimkaas caamka ah dadka muslimiinta oo badeecada u raqiistay inaad ku farxdaa la rabaa maahan inaad ka naxda ma aha haddana maanta aawa yaa haaya arrintaa iyadaa qof kastaa waxaa weeyaan waa lu goynayaa dadka muslimiinta ah waxyar mooyaane mid daawooyin dhacay dalkii geeyo oo ummaddii cudur iyo dhibaataba usii keena inuu daacad u noqdo iska daaye mid badeecadii ku dhaco oo ku khiyaano mid ixtikaar sameeyo oo xoolihii eh, badeecadii daruuriga intuu maqaasiimo ku xirxiro iyo bakhaaro intuu ku xirxiro marka isagu markii ay eh, laga waayo suuqa ummadda cunaha marka ku dhego oo dhuunta qabtay aad marka ugu qaaliyeeyo aad iyo aad ay u fara badan yihiin nacam ayb mid beecii dadkii ku khayaanaayo waxaasoo dhan daacadnimadii bay ka fogaanaysaa diinta ilaahayna sidaa ma aha ayb oo ilaahay subxaana wa tacaala ha laga cabsado waxaa sidoo kale marka eh, ka mida muslimiinta daacad in loo noqdo in yacni muslimiinta nicmo hadday haystaan nicmada inay weligood u jirto oy u socoto la jeclaado cadowgooda inay ka guulaystaan in la jeclaado oo yacni dhib kasto iyo wax kastoo la nacana in ilaahay ka dafciyo ka riixo taa iyadaa marka in la jeclaado marka dadka islaamnimada sheeganayo haddana cadowga muslimiintu markuu dhul qabsado ku farxaayo dad muslimiinoo la ihaanaysanaayo ama la dhibaayo oo masaajiddii dhibaato meelihii alle ay ku caabudayeen lagu dhibaayo haddana ku faraxsan oo dhahaya annagu marka haddaan qabiil hebelnahay sidaasaan anfacayso saasaan jecelnahay diin iyo dad daacad uma ah kuwaas diin iyo muslimiin iyo alle iyo rasuul iyo yacnii iyo kitaab alle midna daacad uma ah marka ilaahay inta laga cabsado qof walbaa qabriga keligiis unbaa la dhigayaaye dadka muslimiinta daacad ha loo noqdo si adigana alle subxaanahu wa tacaala uu kuu kaalmeeyo kaalmo allaha u hesho <clears throat> ayb nasiixadu marka camal la qabto acmaasha ugu wanaagsan bay ka mid tahay daacadnimadu walidaalika salafka qaarkood waxay dhihi jireen ibnulmubaarak oo kale waxaa la weydiiyey ayu lcamali afdal camalkee ugu fiican baa layidhi qaala wuxuu yidhi annusxu lilaah ilaahay daacad loo noqdo yaa ugu wanaagsan buu yidhi salafka qaarkood waxaydhihi waxay ahaayeen hadday doonaan inay qof u naseexeeyaan ooy u khayr miiraan marka ay rabaan si intay gacanta qabtaan ayay keligiis u naseexayn jireen iyadoo aan cidna hortiisa kuma aanay ceebay jirin oo marka aad naseexaynayso qof u naseexaynaysa laftirkeeda waxaa lagaa rabaa inaad si gaara ah inta ula baxdo oo aad markaasi sira ugu naseexayso dadka madaxda marka wax loo sheegayana iyada waa in si siraba loogu sheego axaadiid iyo aaaar baa kusoo aroortay maxaa yeelay mafaasid baa ka dhalanaysa haddii mimbarka laga radiyo ayb waa haddaanu yacnii wax markaas sababo haddaanu la imaanin waay qaarkood marka culammada eh, waxay dhihi jireenba salafka eh, qaarkood man wacada akhaahu fii maa baynahu wa baynahu fahiya nasiixa ninkii walaalkii waaniyo si sira u waaniyo waa u naseexeeyey waman wacadahu calaa ru'uusi اnnaas fainamaa wabakahu ninkii laakiin dadka hortooda ugu naseexeeyo wuu ceebeeyey uma uusan naseexaynin walidalika ibnu rajab kitaab wuxuu leeyahy la yidhaahdo alfarqu bayna alnasiixati waاltacyiir farqiga u dhexeeya naseexada iyo ceebaynta ayb marka dad badan baa dadka marka iska ceebaynaayo iyagoo heli kara inay intay gaar ugu naseexeeyaan qofkiina uu wanaagsanaan karo nacamyb marka dadka qaarkoodna hadday dembi calan ah ay la imaanayaan oo ummaddii ay bannaanka ku fasaadinayaan oo bidca oo kale ay dadka maalan ugu yeerayaan wuxoodii waxoodii yacnii meel kastaoo adduunyadii ka mida cajaladahoodii iyo ay taallo kuwayaalka noocaas oo kale eh, madax adeyg iyo mucaanadana laga arkay ayagu marka calaa ru'uusi naas waa lagu waa looga hadlaya kuwaas maxaa yeele dadkaa laga badbaadina laakiin qofka wixi isaga dunuubta uu geystay u gaarka ah waxaa wey inaad gooni uga naseexayso <coughs> ayb hadyiga salafkana marka sidaabuu ahaa fudayl bnu ciyaad radi allaahu canhu raximahu llahu tacaala waxaa laga wariyey inuu yidhi almu'minu yasturu wayansax muminku dadka waa u ceeb qariyaa waana u naseexaya waalfaajiru yahtiku wa faajirku laakiin dadka ayuu ceebahooda bannaanka soo dhigaa waana ceebeeyaa dadka can abi ruqayata tamiimi bni awsin iddaariyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxau yidhi addiinu nasiixa diintu waa khayr miirid qulnaa waxaanu nidhi liman yay u tahay qaala waxa uu yidhi lilaahi allay daacad u tahay walikitaabihi kitaabka allay naseexo u tahay daacad u tahay walirasuulihi bay u tahay walia'immati lmuslimiina bay u tahay muslimiinta madaxdooda wa caamatihim iyo muslimiinta intooda kale rawaahu muslim xadiidka muslim ayaa wariyey alxadiiu amin xadiidka sideedaad alxadiiثu الثaamin xadiidka sideedaad can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh walih waslama qaal umirtu an uqaatila الnaasa xata yashhaduu an laa ilaha ila اllah waana muxamada rasuulu اllah wyuqiimu الصلاaةa wyu'tuu الزakاةa faإida facaluu dalika casamuu minii dimaءahum وأmwaalahum إla bxaqi الإسlاam waxisaabuhum calى اllahi tacaalى rawaahu اlbukhaariyu wamuslim can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh walih waslama qaal waxa uu yidhi nabiga salى اllahu عalayh ali wasalama umirtu an uqaatila الnaasa waxaa la ifaray dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka marqaati kacaan an laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane wa ana muxamedan nebi muxamedna rasuulullaahi inuu yahay wayuqiimu asalaata salaadda ay oogaan wayu'tu zakaata sakada ay siiyaan oy bixiyaan faidaa facaluu daalika sidaa hadday yeelaan casamuu minii dimaa'ahum dhiiggoodii way iga dhowreen iyo wa amwaalahum maalkoodiina way dhowreenoo way iga dhowreen ilaa bixaqilislaami islaamka xaqiisa mooyaane hadday xaq islaamka ka galaan xaqaasuna uu bannaynaayo in dhiiggooda la daadiyo ama maalkooda la qaato markaa waa la qaadanaya dhiiggoodana waa la daadinaya wa xisaabuhum xisaabtooduna cala calallahi alla korkiisa ahaato aata tacaala sarreeye xadiidkan marka xadiid aad iyo aad muhim u ah weeyaan wuxuuna asalku u yahay waxa dhiigga qofka uu ku badbaado qofka dhiiggiisa iyo maalkiisa waxa uu kaaga badbaadayaa waa maxay islaamnimada ayuu kaaga badbaadayaa islaamnimadana waa maxay waa qofku inuu alla subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa qiro nebi moxamed risaaladiisa uu qiro isla markaana marka salaadii uu tukado sakadii uu dhiibo ayb marka xadiidku wuxuu asal ku yahay waxa dhiigga uu ku badbaado cismat dimaa ayuu tusaya dhiig yani waxyaabaha uu dhiigga qofka kaaga badbaadaya muslimkana ayb xadiidkan marka salaaddii iyo sakadiibuu ku daray laakiin Eh, xadiid kale ayaa soo arooray min xadiidi abi hurayra fii saxiixi muslim ku sugan umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faman qaala laa ilaaha ila allah casama minii maalahu wa nafsahu ilaa bixaqihi wa xisaabuhu cala allah shahaadateynku qofka hadduu qiro uu ku dhawaaqo laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah uu qiran yahay qofka waxaa weeye dhiiggiisa waa kaa badbaayay ma daadin kartid dhiiggiisa ilaa waxaa lagu daadiyaa waa in markaa deliil un loo keeno maaha oo xaq islaamka uu galay uun in la keeno mooyaane ayb xadiidkan marka abu hurayre muslim uu warinaayo shahaadateynkiibuu ku sheegay asalkuna waxaa weeyaan qofka hadduu shahaadateynku shahaadateynka uu la yimaado dhiiggiisi inuu badbaaday kadib ayaa marka waxaa laga rabaa haddana inuu salaadii iyo sakadii iyo laasimsado oo shareecadii marka inuu la yimaado ee waxyaabihii ugu waaweynaa sida salaadda iyo oo kale marka hadduu intuu shahaadateynkii la yimaado salaadii iyo sakadiina diido koox badan oo meel isku urursatayna ay yihiin umirtu an uqaatila annaasa xadiidkan markaas kus waa lala dagaalamaya uqaatila yacni inaan la dagaalamo waa koox meel isku aruursatay oo shahaadateynkan qirannahay tiri salaadna ma tukanayn waa lala dagaalamaya ama shahaadateynkiibay diideen muslimkii bay la dirirayaan meel bannaanay marka sidaa ku joogaan waa lala dagaalamaa kuwaasoo kale nacam ayb adaa'ifa mumtanicana waa lagu magacaabaa yacni kuwa intay shay sharciga ka mida ee waajiba dadka diiday ee ka tegey waxaa weeyaan iyagu shay sharciga ka mida ee waajiba qofka kooxda inta ka tagto meel isku urursato ku dagaalanto waxaa weeyaan iyagu waa waa waa lala dagaalamaya kuwaas marka qof kastoo shahaadateynkii la yimaado waa laga aqbalayaa dhiiggiisuna marka waa macsuum walidaalika saa darteed inay sidaa tahayna waxaa ku tusayso usaamata bnu zayd markii uu dilay ninkii laa ilaha illa allahu yidhi markii uu dilay ee nebiga sala allahu calayh ali wasalam loo sheegay waa tii uu yidhi kayfa tafcalu bilaa ilaha illa allah idaa jaءat yowma alqiyaama laa ilaha illa hadday qiyaamaha timaado maxaa ku samaynaysaa markaasuu yidhi rasuulka ilaahay ou ninkaasi waa uun iska dhiiggiisa inuu ku badbaado unbou rabay markaasuu wuxuu yidhi waa inamaa kaana mutacawidan wuxuu ah nin magangal in la magangeliyu rabay markaasuu wuxuu yidhi nebiga sal alla ly slam afalaa shaqaqta qalbahu qalbigiisa maxaa u dhambali weysay qalbigiisa maxaa u dilaacin weysay bal aad ogaatida markaas yani qalbigiisa ma dilaacin kartid waayo waa inaad uga gaabsatood aqbasho shahaadateynka marka mar haddii shahaadateynka uu ku dhawaaqay waa inaad aqbasho farna aadan u taagin ayb taa marka waxaa weeyaan uh, xadiidkan marka salaadii markuu shahaadateynki la yimaado kadib wuxuu leeyahay lahumaa lilmuslimiin wacalayhimaa cala lmuslimiin muslim weeyaan qofku waxa muslimiinta laga rabaa waxa ay leeyihiin buu leeyahay waxa muslimiinta waajibka ku ah ayaa waajib ku noqonayo dabadeed salaadda hadduu tukan waaye markaa ee ma tukanayo uu yidhaahdo hadday koox yihiinna waa lala dagaalamaya hadduu qof yahayna waa la dilayaa markaas nacam ayb culimmadana taa iswaa isku waafaqsan yihiin sababtoo ah abubakar markii uu dadkii sakada manciyey la dagaalamayey dadkii sakada diiday markii uu la dirirayo la dagaalamayey waa tii uu ku yidhi eh, abubakar radia allaahu canhu eh, la ufaraqa bayna asalaati wazakaa ilaahay baan ku dhaartay waan la dagaalamayaa eh, waan la dagaalamayaa qofkii kala geeyo salaada iyo sakada marka waxaad moodaa salaada inay salaada wada ogaayeen iyaga dhan salaada yani in qofku dhiiggiisa qofka yacnii hadduu salaada diido in lala dagaalamayo ama la dilaayo way ogaayeen sakadii baanay ogeyn markaasuu salaaddii ayuu sakadii uga qiyaas qaatay nacam marka sakada uga qiyaas qaatay ayb maxaa yeele salaadaa asal macluumoo la garanayo ahayd sakadan marka in wax lagula dagaalami karaanay ogeyn markaas abubakar yidhi salaadii zake ninkii kala qaado anigu waa la dagaalamaya isku soo duuduub macnuhu waxaa weyaan qofka shahaadateynku hadduu la yimaado dhiiggiisii waa badbaaday kadib salaadii iyaa la rabaa inuu laasimsado markamarkaa ay imaanaysaa umirtu an uqaatila annaasa waxaa la ifaray dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah gaalada iyagu marka wakhtiyadii ugu dambeeyey suuratu towba iyo ay soo degaysay gaalada wixii ahlu kitaab ana nebiga waxaa la faray wixii ahlu kitaab ahna hadday jizyada dhiibaan inay noola inay muslimka inay markaa ay jizyada haddii laga qaado lala dagaalami maayo jizye in laga qaado canshuur iyo dagaal ma laysugu daraayo jizyadii baa laga qaadayaa joo markaasay eh, shuruudii marka eh, cahdi baa lala gelayaa cahdigaasayna ku joogayaan hadday jebiyaan cahdigaa markaa xaalku waa isbedelayaan nacam ayb laakiin mushrikiinta iyaga wax jizyaa laga qaadi maayo waana lala dagaalamayaa islaamka unbaa laga aqbalaya iyaga ayb marka wuxuu yidhi wayuqiimu salaata salaadda ay oogaan marka wayu'tu zakaata ilaahay zakada ka dhiib ay zakadii dhiibaan oo allahba wuxuu leeyay fain taabuu waaqaamuu salaata wa aatawuu zakaata fa ikhwaanukum fi ddiin diinkay walaalo idinkugu yihiin hadday salaadii tukan waayaan sakadii bixin waayaan diinka walaalo idinkulama ah weyaan markaanayb waxaa lay faray saasuu marka nebigu sal alla ly slam uu yidhi inaan la dagaalamo ilaa dadku ay ka qirtaan shahaadateynkii salaadda ogaan sakadii dhiibaan fa idaa facaluu dalika sidaa hadday yeelaan casamuu minii dimaa'ahum dhiigoodii waa iga ilaaliyeen wa amwaalahum maalkoodiina waa iga ilaaliyeen ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa mooyaane islaamka xaqiisa marka maxaa laga wadaa yacnii shay islaamka hadday islaamka dembi ka galaan shaygaasina dembigaasina uu keenaayo in dhiiggooda la daadiyobaa la daadinaa markaas tii un lagu dheganaan maayan cismadii dhiiggoodii iyo maalkoodii beri ayuu nabad galay oo uu macsuum ahaa oo eh, maadaama ay shahaadateynkii qirteen dhiiggoodii macsuum eh, yacni waxaan ujeedaa hadday shahaadateynka la imaadaan oy qiraan alla ay cibaado u qiraan nebi moxamedna rasuulnimo ay u qiraan dhiiggooda sax waa badbaadayaa salaaddii bay tukadeen sakadii bay la imaadeen dhiiggoodii waa badbaadaya laakiin waxay geysteen dembi islaamku uu ku waajibinayo in la dilo iyaga sida maalan eh, dadbi qof muslima buu dilay qof muslima ayuu kas u dilay waa la dilaa markaas ilaa bixaqi lislaam qabanayso maalan waa ridoobe waa la dilaya ilaa bixaqi lislaam baa qabanayso isagoo xaas leh ama nikaax hore usoo maray ayuu zinaystay dhagax baa lagu dilaya sharciga nacam eh, sida uu sharcigu yahay marka waxyaabahaas oo dhan eh, waa ilaa bixaqi islaam soo ma garanin marka dadka masaladan dad badan waa ka wareersan tahay khaasatan dadka soomaalida ah eh, qofku hadduu qiro shahaadateynku waxay u haystaan mar bis inuu yahayo khalaas wax kale oo lagu dili karaaba inaanay jirinba nacam markaasaad weliba waxaa arkaysaa intuu shahaadateynkii qiray ayuu gaalnimo cad la imaanaa weliba uu og yahay inay gaalnimo tahay maca daalika haddana waxaa laleeyahay qof laa ilaha illa allah u dhahayo waa layska dayna laa ilaha illah haddaa afkii ka tiri shuruuddii laa ilaha illahna aadan la imaaninee toddobada ahayd ee la yaqaanay ee alikhlaas walyaqiin walqabuul walinqiyaad walmaxaba walcilmu waxyaabahaas o dhan ilaa aakhiriha shuruudihii macruufka ahaa sidqigii haddii uu ka tago qofka shuruudihii laga waayo waxaa weeyaan ma anfacayso wax laa ilaha illah uu ku dhawaaqay anfici maysan soo ma garanin ayb marka maalan shufto ayuu noqday isbaarow dhigtay naam qofkii oo waa dadkan hadda maalan mooryaanta ee isbaarooyinka dhiganaya waa la soo qabtay sharcigu dad buu dilay maal buu dadka ka dhacaa dadku jidka ayuu ummadda ku kufsanayaa kaasoo kale markaba waxaa laleeyahy waa islaam ma la dilaya laa ilaha illah buu dhahaya ma la dhahaya waa la dilaya inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin baa lagu qaadaya haddii marka la dhihi lahaa qof kastoo laa ilaha ila allahu dhaho faraha laga qaadayaan wax cuquuba a lagu fulinin oo dil ah waxaa imaan lahayd in dadka mufsidiinta dhulka intay tamakunaan oo ay qabsadaan ay dhulka ku kufsadaanoo dhulku ay dadka macnaha ku dhibaan oo ay gabdhaha ku kufsadaan oo ay markaa zinadu faafto oo dilku uu bato waxaasoo dhan baa dhacaya saa darteed baa ilaa bixaqi islaam marka weligaa maskaxda inaa ku hayso weyaan keliya hadhihin yani qofkii laa ilaha ilah dhaho dhiiggiis waa macsuum sax weeyaan laakiin ilaa bixaqi islaam baa daba taala rasuulka wuxuu ka reebay waa inaad ka reebto ilaa bixaqi lislaami mooyaane oo hadday islaamka xaq ka galaan xaqaasuna uu keenaya in dhiiggooda la daadiyo waa la daadinaya wuxuuna ku imaan doonaa ku faahfaahin doonaa musanifka xaqaas xadiidka wuxuu ku keeni doonaa ibnu mascuud ee ahaa laa yaxilu damu imri'in muslimin ila biixdaa alaain alطayib الzani wاlnafsu bالnafsi wاltaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca xadiidkaasuu ku keeni doonaa in sha allahu tacala wa xisaabuhum xisaabkoodana cala allahi allah isa saaray oo mas-uuliyaddeeda qaaday tacaala alla sarreeyey waxisaabuhum cala allahi macnaheedu waxaa weya qofkii laa ilaha illa allah buu ku dhawaaqay shahaadateynkii buu la yimi salaaddii waa tukana sakadii waa bixinaya wax dembi in naftiisa lagu gooyo ee la dilaa lama imaanin laakiin qalbiga waxaan wax kaloo ka aaminsan yahay adiga ma ogid qalbigiisa waxaa ku jiro daahirka unbaa adiga ka qabanaysaa xisaabtiisa hoose ilaahay baad u daynaysaan subxaana wa tacaala rawahu lbukhaariyu xadiidka muslim eh, rawahu lbukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray can ibni cumara radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam qaal umirtu an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamaa la i faray oo la i amray xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah ilaa ay ka qiraan macbuud xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane wa anna muxamadanna rasuulullahi inuu yahay ay qiraan wayuqiimu salaata salaada oogaan wayuutu zakaata sakada ay siiyaan faidaa facaluu dalika sidaa hadday yeelaan casabuu minii waa iga dhowreen dimaa'ahum dhiigooda iyo iyo maalkooda ilaa bixaqi lislaami mooyaane wa xisaabuhum xisaabtoodana cala allahi tacaala alla korkiisay ahaatay oo isagaa alla isa saaray annaga alla waxba kuma waajibi karno rawaahu lbukhaariyu wa muslim marka dhiiggu wuxuu ku badbaadaa shahaadateynkii oo lala imaado qofka inuu muslim noqdo salaaddii ooga sakadii la baxo oo shareecadii iltisaamo oo markaa dabadeed iyo iyo inaanu markaas uunan islaamka xaq ka gelin hadduu islaamka xaq ka galo waa fiirinay xaqaasi haddii uu keenaayo qofkan in nafta laga gooyo ama maal laga qaado waxaa weeyaan markaas de ilaa bixaqi lislaam baa ku dheggan oo haysato qofka hada wbiاllahi الtowfiiq wsala اllah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi wslem